bismi illaah walxamdu lilaah wasalaatu ullaahi wasalaamuhu calaa rasuulihi wa xabiibihi wa mustafaah wacalaa aalihi wa asxaabihi wa atbaacihi waman waalaah amaa bacd cashirkan cashirkii boqol afartan iyo sagaalu wuxuu ka mid yahay cashiradii noo socday ku saabsanaa minhaaju lmuslim waxaynu ku jirnay kitaabuulxuduud waxaynu maraynay dab iyo disaariq waxaan joognay raqamka shanaad shuruudu lqadci raqamka shanaad baynu ku jirnay marka qofka waxada laga goynaya gacanta shuruudaas soo socota ayaa loo baahnaa shardiga shanaad an yakuuna almaalu xoolaha laysu goynayaa waa inay yihiin maalka almasruuqu la xaday fii xirsin xayndaab gudihii inuu ku jiro haddii maalka uusan xayndaab ku jirin maal dayacmaal loo xisaabayaa jid wax laga qaatay lama xadin haddana xooluhu waa kala duwan yihiin noocyaalka ay xooluhu ka koobmaan noocba meeshii lagu xanaaneeyo meesha laga qaaday inay taalla waxaa la xaday lacag hadday tahay waalkii lacag lagu ilaahiyey jiray waa in laga qaaday hadduu yahay waxaa la xaday masagoo kale meeshii masago biyo badan lagu ilaalin jiray waa in bakaar iyo makhaasin iyo waa in laga qaado xoolo hadduu yahay xeere xere in laga bixiyey marka waxaa la rabaa maalkan xaday meeshii maalka lamidkaa lagu dhaqaaleyn jiray inuu ku sugnaa meeshaasna laga qaaday haddii meeshii uusan ku jirin wax ninkii lahaa dayacay markaa ninkii qaaday ag laga go laga goy maayo laakiin wixii in laga celiyo liyagu xaq daaday naq xaq baa loogu leeyay an yakuuna almaalu maalkii waa inuu yahay almasruuqu la xaday fii xisrin xirsi waa inuu gudihii ku sugan yahay xayndaabun ka daarin aqal gudihii meesha wax laga caday waa inay aqal uurkiisii tahay aw dukaanin ama waa in dukaankii laga xaday aw xadiiratin ama hadduu xoola noolaha waa in hareer adeeg laga qaaday aw sanduuqin dahab iyo fidla hadduu ahaa iyo dhar sanduuq gudihiis in laga bixiyey iyo wanaxwi daalika inta aan sheegnay iyo wixii lamida oo mimaa kii kamida yuctabar loo aqoonsado xirjan ilaalin allaa yu'khada almaalu maalka waa inaan la qaadin calaa wajhi alkhalsa dhafid wejgeed korkeed inaan lagu qaadin sidii ciyaalka camar ay yeeli jireen islaantan bil wadataa di laga do ama dahabka qoorteeda ku jira laga goostay lala aran ama gacanta saacaddeeda ku jirta jaf laga siiyo taasi xatooyo ma dhafid baa la yidhi wa almaalu xoolihii waa inaana la qaadin calaa wajhi alkhalsa dafid wejkeed korkeed inaan lagu qaadin wahya khalsa waxaa la yidhaah an yukhtatafa ashay-u shaygii in la dafo min bayni yaday saaxibihi saaxibi shayi shaykha shayga qofkii lahaa gacantiisii in laga dafo oo kolkaa markuu ka dafo ama u la dafo wayufaru bihi lala cararo ama yaafiru tuugi bihi bishayi goortuu dafay kadib uu la cararay haariban isagoo cagaha wax ka degay aw ilqasbi dhac xoolaha gacanta laisu goynayo dhac kuwa lagu qaaday maaha dhacna waa taqaanaa reer reernimadoo inta weerar lagu qaado xabad loola dhaco raggoodii la laayo ka gadaal geeli laga qaado sidaas wixii loo qaadayna iyadana laysu goynaayo xoolihiin baa dadkii laga celinayo waxay dileen xukunkeedii baa la marinaya aw ilkasbi dhac wahuwa kasbi waxaa la yihaah alakhdu qaadasho maalkii la qaato calaa wajhi alghalaaba adkaan wejigeed korkeed lagu qaado iyo walqahri shan farad iyo calacali adkaan loo adkaaday ma soo gabarin qofanka war la garanayo dadkii weeraray markaasuu adkaaday xoolaha dadkii lahaabaa laga adkaaday calaa wajhi alkhalaba rayn laga reebay dadkii colaalaa wadkeeda korkeedii baa lagu qaaday iyo walqahri dirqin waa la dirqiyo waa la qasay walaa calaa wajhi intihaab laguma qaadin intihaabna khaniimo xoolihii la khaniimaystay iyaguna gacan loo goyn maayo walaa calaa wajhi lintihaab khaniimaysi wejigeed korkeeda wahwa intihaab waxaa la yihi alakhdu qaadocso xoolihii calaa wajhi lhaniima haniimaysi wajkaad korkeeda bayliqadii haniimada bayliqadii kolkaa wax dadka ilaah laga ruyo tuliyo masiibo ku timid kadib xoogaa dayax baa loogu loogu gabaday waa layska beeliqaystay dadkii kilahaabaa ka cararay taasna maya intuba waxaa u daliila biqowlihi nabiga hadalkiisa sala allahu naxariis allaha badiyo calayhi nabiga korkii wasalama nabadgelya allaha ku badiye laysa ma aha calaa khaa'inin mid wax dhagray korkiisa walaa calaa muntahabin muntahibin mid dililiqaysa korkii walaa calaa mukhtalisin mid dafay korkii qad ungoynma ah xigmadoo dareenka taagood markii layihi wixii laxadana waa la goynay kuwaana la goyn maayo wixiina qaad iyo qaad ay yihiin xoolo iyo xoolalo dhacay farqiga u dhexeeya waad garan karta ninkan tuug la yiraa isagoon la garanay buu goor habeennimaa mugdiga intuu ku gabaday uu wax dad leeyahay dafay goortuu wax dad leeyahay dafay dhibaatada dhacaysa waa waa cabanayaa kii wixii sii la dafay wuxuu leeyahay xoolahaydi waa dhacay waa dhacayna kama war aljihaazu alxukuumi kolka qoladii maamulka joogtay baadigood bay gelayan baadigood marka ay galaan lugiyo faras baa lagu duulaya qoladii nabad sugid iyo qarsoodi wax u goobi jirtay suuqaa lagu duulaa laleeyahay kacaan raadgooyo gooya soo hesay qoladii caddaan wax ku dooni jirtay iyo bilayskiina baabuurtooday qaadanaya baazuun bay ku subanaya tugi baa la raadina tugaa marka la raadiyo waxaa laga yaabaa marka sagaal iyo sagaashan qof oo halloo dhala yahay laga kordhaco kadib intuugii la helo intaanaa racdii lagu qabto kanaa loo maleeyey kanaa loo maleeyey kanaa loo maleeyey kolka marka koowaad ninkan tuuga suuq bulshadii iyo qarankii oo dhan ma exbaynin ilaa ninka waxbay lama oge ilaa isagii laga helay soo ummadda dhammaanteed mutahamiin ma marka labaadna su-aalkii hasil idaari ma uusan lagoynino intee baatiri baasiin baxday intee batrool baabuur lagu subay intee buugiya laabis laysku qoray intaas dhibaato gaystay dhibaatooyin badan buu geystay wuxuu mutay markaa gacantii leego kuwa aan sheegnoo kale ninkaan harkii wax qaaday ama wax dafay waa loo jeedaaye ninkaas waa loo jeedaa bulshada ma ceedaynin dadna waa la garanayo isagii baa si gaale loo doonayo isagoon lugooyo u geysan qaranka idan midtaakan dhibkuu geystaa aada u fara badan oo qaab daran kolkaa isaga gacanta in laga gooyo ama kuwa kan laga goy maayo gacanta waa la edbinayo wixii ay qaadeenna waa laga naqsanaya waxay qaadeenna waa laga naqsanaya waa laga gudsanaya iyagana wixii loo gartaa lagu edbinaya laakiin gacan goyn ma dhana maalma haddii la ciro ama la garaaco wixii lagu edbinayo lagu canaananayo ayaa lagu canaanaya gacan goynta maya markaa kaasa qadkiisaa badan shan maa yajibu calaa saariq tuugga korkiisa maxaa ku waajiba qofka tuuga ee qof xoolihiisii xada maxaa ku waajiba maa yajibu wixii waajibay calaa saariqi tuug korkiisa yajibu waxaa waajiba calaa saariqi kan xada korkiisa waxaa ku waajiba bacda idaanatihi goorto la eedeeya ka gadan oo tuuganimo lagu eedeeyo xaq xaqaani baa ku waajiba laba xaq kow waxaa weeye damaanulmaal xoolo gudido almasruuqi la xaday in kaana haddii maalkii ay biyadihi kow waxaa waajib ku ah xoolahan uu xaday xoolihii inuu gudo ayaa ku waajiba meeshaa damaanulmaal dhulkii inuu xoolihii gudaa ku waajibo xoogaha ikhtilaaf iyo maandhaafbaa culamada dhexdeeda ku jira waa ka hoosta taqriirka raqamka labaad ikhtulifa fi saariqi tuqdacu yaduhu ninkii hadduu xaday gacantiisa leegoyo xoolihii ma loo haysta ninkii xoolu xaday shan riyaalu xaday gacantiisiina kan waa laga siiyey shantii ma laga rabaa mase lagama rabo khilaafun bayna alfuqahaa aqoon-yahanadii diinta islaamka waaweynay baa isku maandhaafo ninba si ugu muuqatay ukhtulifa waxaa laysku khilaafay bisaariqi tuug tuqdacu yaduhu la gooyey fahal calayhi damaanu lmaali lmasruuq xooluhu xaday ma laga gudaya faqaala axmed washaafici imaam axmed iyo sheekh shaafici waxay yidhaahdeen bidamaan gacantana waa laga goynayaa shantii waa laga rabay wa qaala maalik wuxuu yihi yadmanu lmusin maalqabeyn hadduu yahay tuuga waa laga qaadaya duuna almucsin waxba haddaan lagu arkin ayr yahay laga qaadi maayo wa qaala abuu xaniifa wuxuu yihi laa damaan calay ama maala qaba ama yuusan qabin shantii waa la eejiyey riyaala saaday lacantiisii baa la gooyey wax kale la weydiin maayo wuxuu daliishaday imaam abuu xaniifa liqowli rasuuli sala allahu calayhi wasalama ana uqiimu lxaddaan oogaaya calaa saariqi falaa gurma calayhi waxba laga gusan maayo alaykum salaam hayr ana xadiis ayaanda xadiidka abu xaniifa uskale daciif buu noqday aga kuma taagna idan maxaa ku waajiba ninkii waxadaytow damaanulmaali xoole gudidooda maalkii almasruqi la xaday inkaana maalkii hadduu ku sugan yahay biyadihi gacantiisa oo weli meel buu wax dhigtay meeshiiba xoogaagii loogu tegey maalkii laxdayba hadduu weli baaqi yahay maalkii baa laga celinayaa marka koobaad aw kaana muusiran hadduu maal qaban yahayn waa laga qaadayaa haddii laakiin xoolii waxda ay dhammaadeenna wain talifa almaalu maal hadduu dhintay almasruuqu la xaday huwa maalka la xaday fii dimatihi lagu leeyahay liman baana kule uu sariqa uu xoolaha ka xaday min xaggiisa macnaa hadday wixii u xaday gacantiisa ku jiraanna waa laga qaadaya wixii hadduu gubayna luquntiisaa lagu yeelanaya shirka koobaaya tuug fuulaya waa ka laba shirka labaadee fuulaya waxa wey ilaa laba xaq baynu ku sheegnay alqafu gacangoyn oo gacangoyntaasi ka xaqin lilaahi tacaala xaqii alla dartii baa loo goynaya inaan xoolaha layska xadin oon xaqdarra maalka ummaddu ku kala qaadanin baa rabbi subxaanahu watacaala qur-aankiisa kariimkaa ku sheegay walaa taakuluu amwaalakum baynakum bilbaatil idan haddii xaqii eebbe la dardaro la maqli waayey xukunkii eebbaa imanaya wasaariqu wasaariqatu faqtacuu aydiyahumaa jazaan min allah nakaala min allah jazaan bimaa kasaba nakaalan min allah kolka qadciga saasuu ku imaanaya alqadcu guri ka xaqin isagoon qadcigii xaqa lilaahi eebbaweyne u xaqa tacaalaa korahaye id ilxuduudu xadda dadka lagu samaynayo maxaarimullah eebbaweyne wixii uu xarimee la sameeyey tacaalaa eebba korahaye waidaa lam yajib ilqacu gacangoyn haddayan waajibin maxay la waajibin weyday licadami tawafuri shuruudihi shuruudi ilqadci goynta shardiyaalkii aynu usoo sheegnay ayaa buuxsanin waayey waidaa lam yajib ilqadcu gacan goyn haddayan waajibin licadami tawafuri shuruudihi shuruudi ilqadci goynta shardiyaalkeedii ayaa buuxsamin waayey fadamaanulmaali xoolihii la xaday gudidooda laazimun waa ku dhegan tahay lisaaxibihi qofkii lahaa loo gudo qaliilan kaana maalka mid yar ahaya aw kafiiran mid badan ahaya wasawa kaana saariqu tuugi hadduu yahay mu'siran maal qabeen aw mucsiran cayl hadduu yahay lix kayfiyatu lqadci gacanta sida loo goynaya waa sidee habka gacantii loo goynayo sidee wey kayfiyatu lqadci gacanta goynteedii habkeedii waxaa weeye habkii an tuqdac waa in la gooya kafu saariq tuga ukurkiisaa la goynayo waa xusulka laga goyn maayo walaa garabka laga rujin maayo calaa ash intaasaa la goynay an tuqdaca waa in la gooyo kafu saariqi tuugga calaa ashiisa ama ukurkiisa alyumnaa waxaa laga goynayaa min mafsali lkaf kafka waa calaa cash xibinteedaa laga goynaya aa meeshaa intaa calaa cashaa la goynayaa daliilkana liqiraa'ati ibni mascuud cabdullaahi ibni mascuud akrintiisii baa awdaliya uu yihi fakhdaxuu gooya aymaanahuma gacan yaalkooda gooya uma markii kow laga siiyo ka gadaal baa tuxsam gacantii la gubayaa see loo goynayaa loo gubayaa bikamsiha makuurinteeda fii zaytin saliid gudaheed baa la gelinayaa muulan la shiilay intaan gacanta la goynin saliid baa dab la saaray kii bunka lagu dubi jiro kalow kolkaas saliidtii aad dabagedoomayso koyilka ka batay waa gacantii jaf la siinaya waa kogeysaa gacanta xiidka dhiiggiisiina waa joogsanaya jirkiina waa isdoolanaya waana isku malas sidaa wa la yeeri jiray waa sida haddase ka fudud baaba la helay dakhtar baa loo yeeray irba dhiigga joojisana waa lagu dhufanaya meeshiina dhawaar gabana la saaraya isna laba irbad baa la siiya dabada loo gelinaya murug ayaa ayaadadgaari maysa kakan bay ku caafimaadaysa laakiin sidii hore waatana sana huma tuxsan waa la goynayaayo waa la absharayaa biqamsiha gelinteeda gacantii fii zaytin solid gudaheed la geliyey muqlan la kariyey litasudda inay owdo saliidaa ah la kariyey afwaaha cunu xididihii meesha ku yeelay afkooday obaysaa fayanqadicu damu dhiiggii baa joogsanaaya hadii kale kabkii haddii lagoy xiidihiina aan afkoodii la hagaajinin waa dhiig baxaya waa dhimanaya qofkii wayusaxabu waxaa la ammaanay diinahawn an tuclaqa in la xiro tucallaq kafkii la goyay baa la xirayaa meel fagaaraha oo meesha dadka isugu yimaadaan waa gacantii laga laalaadinay saddex beri bay laalaadays kadib baa la duugaya rasuula u quustaa laleeyahy wayustaxabu waxaa la ammaanay an tucallaqa in la gooyo fatra tucallaqa in la xiyo wey fatratan qadar fii cunuqi saariqi gacantiisa luquntiisa loo erayo horta laga gooyo waa inti xariya la geliyo calaa cashi waa luqunta sidii ka horti looga laalaadinayo saddex beri hala boodbooda lilcibra taa mira qaadasho lagu cibra qaata darteed ayaa loo yeela toddoba maa laa qanca fiihi xoola aan gacanta laysu goynaynin ayuu tirinay maa xoola aan laa qabca gacan goyntiii gudihiisa ahay laa yajuusu lqabcu gacan goyni ma banaana fii sariqati maalin xoolo xadfayooda laysu gacan gooyo hayri maxruusin aan kolka horan la xanaanaysanin maalka qofka ilaa hadduu dayacoosan meel fiican dhiganin lacag meel banaana iska taas laysu gacan goyn maayo walaafi maayn xoolana gacan loo goyn maayo laabtabiqu ayan gaareen qiimatuhu qiimigiisii rubca diinaarin diinaar rubciis oo shan riyaal ayaan dhalayn walaa fii thamarin midho laysu goyn maayo fii sajari midho geed ku yaal haddii nin gurto laga goyn maayo gacanta aw fii tamrin timir hadduu gurtay min naqlin geed ku taal kuwaa iyaga ahe aan loo goynayse la yeelayo waa laga labadigayo simeetuu qaaday laba gud baa looga qaaday midad dina iyo mid xaqii u galay wa inama wax kala maahe yudaacafu waa la laablaabaya caleyhi tuuga korkii thamanu tamri timirta lacagteedii baa la labalaabaya ida takhada minhu hadduu yeeshay khabatan qarin wayuadabu waa la edbinayaa intaa waxaa loogu daraya bidarbi garaaci kolka haddii timirtii laga laba guday oo qiimigeedii la labalaabay xagna la oo la edbiyey intaa waa gubila hadduusan waxba qaadin oosan jaab iyo waalmid nooca ku ridanin ma baahnaa beerta intuu galo afkiisa uga dhargay see la yeelayo waxba la yeeli maayo waa ku baahan waa maamaa wixii uu yaakuluhu cuna fii badnihi caloosha gudaheeda wixii uu ku qaato falaysa calayhi korkiisa maaha fiihi waxaasi shay waxba oo hadduu marti galas qofka beertale ugu yimaadana sooryaa waajib ku ahay haddana waxooga waa caloosha ku qaatay way wax kuma ridan yaagna wax kuma qaadanin waxba laga heli maayo ka amaa maa wixii uu yaakuluhu cuno fii batnihi calooshiisa gudaheeda falaysa maa calayhi suuka korkiisi fiihi kaas calooshuu ku qaatay shay wacba daliilkii waa liqowlih hadalkii nabigaa u daliila sala allahu naxariis allaha badiyo calayhi nabiga korkii wasalam nabadgelya allaha ku badiya waqad su-ila isagoo nabiga la weydiiyey anin xariisa xariisa xaggeed baa wax laga weydiiyey xariisa waa neef ari oo faftaalkii laga wada xeradii lagama wadanin xoli oo duurka daaqaay hadday geel yihiin amay ar yihiin amay lo yihiin xoolahoo daaqa ayaa neef laga quunsaday taa maxaa la yeelay waxba gacan loo goyn maayo xariise waa ka waqad su-ila isagoo nebiga la weydiiyey can ilxariisa neef daaq laga watay allatii xariiso tuukhadu la qaatay min maraaticiha meeshay daaqaysay baa laga watay qaal wuxuu nebiga yihi fiiha taa gudaheeda waxaa lacagteedii maratayni laba kal neef ari hoofoo daaqay ninkii wata waxaa laga qaadayaa lacag laba neef ari ageysa iyo wadarbu lakaalin bajin garacidee nakaalka waxaa weeye qofkii waa la garaacaya si dadka uu uga baqoosan ugu dhiiranin fajacalnaha nakaalan limaa bayna yadaya wamaa khalfaha wa mawcidatan lilmuttaqiin marka xuduudiya ciqaabtu alla wixii ka baqayo wacdiya waanay u tahay wixii ardaaya arkayana bajin bay u tahay kolka midka kan neeftaaqaya kuunsaday neefkii qiimigiisoo labalaaba iyo garac lagu bajinayo tugada labadaasaa la isugu darayo fiiha waxaa gudaheeda samanuhaa lacagtooda maratayni laba kal iyo wadarbu nakaalin bajin garaacideedu wamaa ukhida wixii la qaaday min cabanihi mooradiisii laga qaaday cafinka mooradiisa geel xeradiisii ku jira iyo loo xeradeedii ku jira iyo ari xeradiisii ku jira neef xeradiisii ku jira haddii la qaado gacantaa laiska goynaya laakiin duunteed kii daaqaya neef daaqid laga watay iyo neef xere laga watay kan xerada waa la isu goynaya wamaa ukhida xoolihii la qaatay min cadanihi xeraduu ku xeroonayay laga qaatay fa fiihi lqadcu gacangoyn baa ahaatay idaa balaqa hadduu gaaro maa yuukhadu wax la qaatay oo min daalika xoolaha xerada laga watay ka mida famana lmijaani gaashaan lacag gaashaanku saas qaaluumaa hobaariyaa lu ugu joogaa hadduu ka badan yahayna kala daran kolkaasaa waqiila layihi yaa rasuulallah eebba weyne rasuulkiisiiyo fakimaaru yarxamkala fakimaaru timirka waran qaala nabiga markaas wamaa akhada kii wuxuu qaato minhaa mira kamida fii akmaamihaa kumkeeda waa timirkeedkii ku taal qaala wuxuu yihi man akhada qofka qaataa bifamihi afkiisa uu cunay wax ku riid walam yatakhid masa yeelan khabatan kayd iyo kolay iyo dembiil wax kuma qaadanin falaysa maa caleyka shashay waxba xogaabu cunay dush hadduu ridayna dul hadduu ritay waa neef duur laga gudsaday laba gudsiya garaco waa maxtamala wuxuu qofkii qaatay fa caleyhi korkiisa waxaa tamanuun waxaa uu qaatay lacagtuu joogay maratayn laba gal iyo wadarbu nakaalin bajin garacidi waman akhada qofkii qaata min ajraanihi ajraan waa goobta timirtii lagu agajiyey dadka qaariye iyo qaarkood bay yidhahdaan masagadiyo timirtii markii la gooyo meel kale hore oo la xaqo banaana ayaa wixii lagu ururiyaa meeshaa wixii lagu ururiyey waman akhada qofkii wax qaata min ajraanihi goobtii wax lagu hagaajinaayey isaguna fa fiihi waa la goynayaa idaa balaqa hadduu gaari maayo ukar wixii laqaaya qiimigiisii min daalika kamida masagadii goobta laga qaatay ama timirtii meeshii lagu hagaajinaayo laga qaatay hadduu gaaro hamana almijani gaashaan lacagtii hadduu gaaro tanbiihaan saddex baraarujin baa kuba kana idaa cafaa hadduu cafiyo baraarujinta koobaad idaa cafaa hadduu cafiyo saaxibulmaal maalka la qofkii lahaa hadduu cani saariqi tuugii xaggiisa cafiyo oo walam yarfacu uusan u kor yeelin ila sultaan boqolka hadduusan uu ka yeelin falaa qadca goni ma jeedo qofkii maalka lahaa laa tuuki akii maxkamad iyo umuusan sheegin dowladda gacan la goyn ayaa ma jirto idaa cafaa hadduu cafiyo saaxibulmaal xoolaha qofkii lahaa cani saariqi tuugii xaggiisii hadduu cafiyo oo walam yarfacu uusan koryeelin ila suldaan hadduusan u koryeelin falaa qadca goyn ma jirto wain rafacahu hadduusa xoolihii kor yeelo oo ninkii saaxiibulmaalkaa baa xaakimkii gaarsiiyey in rafaca saaxiibulmaal waa kor yeelay hu maalkii ilayhi ila alxaakimi garsoorihii buu u kor yeelay wajaba alqabu goyn gacantii la gooyaa waajibu walam tanfacu waxba ma tarto markaasoo kale shafaacatu axadin qof akhyaarayntiisii wax ma tarto bacda daalika arrintu hadday xaakimka gaarta ka gadaan erge iyo hala dhaafo wax kuma taal liqowlihi hadalkii nabiga u daliila sala allahu naxariis allaha badiye calayhi nabiga korkiisii wasalama nabadgelye allaha ku badiye fahallaa kaana muxuu ahaan waaye warkaagu qabla an yaatiyanii bihi ninka wax laga xaday intuusan arinta ii keenin maxay ergadaadu u ahaan weyday qaala daalika hadalkaasaa nabigu yihi liman nin buu ii araada rabay an yacfuwa inuu cafiyo cani saariqi tuugi bacda ibnihi hadduu fasaxay ka gadaal saariqa tuugi wa xuduurihi marka tuugi yimid ladaa rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalama eeba weyne rasuulkiisa agtiisa hadduu yimid lilxukmi ilaahi lilxukmi garnaqid darteed caleyhi tuuga korkiisii la xugmiyo kolkaa kadib uu yihi iska dhaaf yaa rasuulallah intaadan ii keenin bay ahayd buuyi haddii la ikeena maya macnaha mas-uuliyaddaada arrintii waa ka baxday mas-uuliyatulxaakim bay gashay xaakimkuna xuduudda inuu ofiyo in xuduuddii eebbe xaaji jabla geliyaa ma laaluus iyo xaaja gabiya lama ogola laakiin intayan arrintu heerkaa gaarin waa la jacsin karaa waa la heshin karaa sulx waa la samayn karaa waa sulxu khayrun walam tanfac wax matarta shafaacatu axadin qofa khiyaarayntiisii bacda daalika waktigaa ka gadaal daliilka waa liqowli hadalkii nabiga sala allahu calayhi wasalama uu yihi faallaa kaana muxuu ahaan waaye warkaagu ama afintaadu qabla an yaatiyanii bihi qofka intaan lai keenin maxay u weyday qaala daalika hadalkaasuu u yihi liman qof araada rabay an yacfuwa inuu cafiyo ani saariqi tuugiya xaggiisii bacda idnihi bacda idaanati saariqi an yacfuwa inuu cafiyo cani saariqi tuugi bacda idaanati saariqi tuugi haddii la eedeeyey ka gadaal iyo wa xuduurihi tuugi haddii u yimid ladaa rasuulillaahi sala allahu alayhi wasalam eebaweyne rasuulkiisa xaggiisii hadduu yimid lilxukmi xukmin caleyhi korkiisa tambiih waa ka tanbiiha labaad taxrumu shafaacatu akhyaareen waa xaaraam noqotaa fi xuduudi xuduuddii gudaheeda wey kuwa waxaa tahay xuduud eeba tahay erga in meeshaa laga gala wax banaanba maa xaraamu taxrumu shafaacatu ergeyn baa xaaraam noqota fi lxuduudi xuduuddii gudaheedii in laga ergeeyo waase goorma idaa wasala hadday xuduudu gaarto ila sultaan ninka xukumaaya dalka hadday gaarto daliilku waa liqowli hadalkii nabiga sala allahu calayhi wasalama eeba weye nabiga korkiisii iyo nabadgelyaha ku badiya wuxuu yihi man xaalad qofka ay taday shafaacatuhu ergeykiisii duuna xaddin xad ka soke min xuduudillaahi eebbaweyne xuduudiisii kamida faqad waadallaha rabbi wuu kasoo horjeestay fii amrihi liusaamata radia allahu canhu wuxuu yatasfau tan waxaad ka eegeynaysaa fii xaddin fii manci xaddin xad in la reebo min xuduudillaahi eebba weyne xuduudiisii kamida idan wixii mar hadduu xuduudyada xaakamkiina gaaro ergeyn male in laga ergeeyaana ma banaana atashfacu kusaamamo waxaad erga u tahay fii xaddi xadeeba in aan la fahmin min xuduudillaahi kamida saddex waxaa weeye xukmu rajuli maxaa laga yeelaya aladii ninka yastur duufa cala almanaasili aqalada wayaqtulu laahi ahlaha dadka guryaha degan wayaakhudu amwaalan xoolahooda qaad midkaa maxaa la yeelaya shufta wey shufta waa boodaya aqaladu ka dumbacaya ay deenshada dadkii gudaha ku jiro dhacaya jebinay kaa maxaa la yeelaya maxaa idaa magiciisilayaa shuftawn maadada shanaadee soo socotuu kaa ku dhex jiraa xukmu rajuli min xukunkiisa aladii ninka yasdu duufa cala almanaasili aqalada korkooduu ku duufaa wayaqtulu wuxuu laaya ahlahu dadka guryaha ku jira wayaakudu wuxuu qaataa amaalahum xoolahooda kaa xukunkiisii xukmulmuxaaribiin dadka xarbaytama xukunkoodii waana kana almaadatu alkhaamisa maadadii shanaad fii xaji ilmuxaaribi shuftada xadeeda gudaheedii buu u maadan yahay shuftadu waa dad isguntay qob iyo xoogna yeeshay jidadkay markaa degeen wixii jidkaa maraay bay dhacaan oy dilaan shuftaa magacooda layihi waxaa u yar dhowoo iman doonta buqaad kuwa la yihi kuwan buqaada la yihaa iyaguna waa dad hub loo isguntay laakiin iyagu shurta dadweynaha dad kale maaha xukunkeeda dagaalamayo xukunkay la dagaalamayaan dowladda markaa talinaysay ka horjeedaan inay ridaan ay qartaan bay doonaan kuwa kolka magacoodii waxaa la yidhaahdaa buqaad waa iman doonaan kuwana muxaaribiin saw maxay ku kala duwan yihiin kuwana xukunkay ka horjeedaan dowladday la dagaalamaana baabuurta iyo askarta iyo tuulooyinkay weeraraa oo meeshay dowla ku og yihiin kuwana jidkayba taagan yihin oo socotada iyo masaakiintii dadweyne ayay dhacan wey walkhaariij sidan kitaabkuu sheegaayo dadka labadaasoo kale ahaa laakiin hadda kuwii dowladda ka horjeedee buqaada ah oo yay jabhanahay baa haddana dadweynihii dubanaya war haddaad jabhad tihiin xukun la dagaalansan dowladda aada gacama daarada iyo bangiyaasha iyo isaysimada iyo xafiisyada iyo xukun meeluu ka jira aada laakiin dadweyne ceel cabbaayo beerahoodii in la dhaco xoolahoodii la masruufto la dejiyo idan labadiiba waa la darsaday muxaaribiin iyo buqaal isku darin mar haddaynan dadweynena dhaafaynin dowladna dhaafaynin labadii dembigu ma wataan laakiin kolka hore nidaamka asalkiisa wuxuu ahaan jiray ama sufto weeye dadka kan inay xoolo dafaan bay doonayaan ama waa buqaado dadweynihii xoolihii umadan leh xukunkay la dagaalamayaan dowladda inay sidaan bay doonayaan almaaddatu alkhaamisa maadadii shanaad fii xaddi ilmuxaaribiin kuwii dagaalamayey xaggeeda gudaheedii bay umaado tahay kow tacriifuhum muxaaribiin kuwa leh waa shufta tilmaantoodii almuraadu ulajeedada bilmuxaaribiin shufta loola danlay hunaa meeshaan waa nafarun koox muxaaribiintu nafarun koox wey min almuslimiin ay kamid yihiin gaalama yushiruuna waxay caan bixinayaan asilaaxahum oo wixii lagu dagaalami jiray untukiya saafiya warmiya leebay fii wujuuhi nnaas dadka foolkooda ayay hub muujinayaan fayaqdacuuna waxay goynayaan dariiqahum dadka jidkay maraayeen bisadwi duufid ay cala almaarati jidka kuwa maraaya korkooda ku dufaan iyo wa qatlihim dadkii jidka maraayay layntooda wa akhdi amwaalihim dadka xoolahooda dhicidooda bimacday ku dhacayaan lahum ay shuftadu leeyihiin min shawkatin urursanaan iyo waqwatin xoog kolka kuwaa muxaaribiin baa layihi shareecada kuwaa maxay ka qabtaa kolka laba xukmuhum guddoonka ay shareecadu kuwaa ka qabto axkaamulmuxaaribiin kuwaa shuftada ah ee dadka la dagaalamaya dhacayo xukunkoodii hiya kow waxaa weeye ayuu yuucadu waa la waarinayaa akhiyaarinta loo diro waa wacd iyo waa in loo jeedinayo haddaanba loo dhowaan karin sumaacad iyo warkaa loo lalinayo warka inta loo laliyo yaa leeyi warhoy alla ka baqa dhibaatada daaya hubka dhiga muslimiinta kusoo darma lafiinaa khatar gelinina warkaa loo lalinayo an yuucadu in la wacdiyo wey oo watudlab laga dalba minhum suftadii atawbata ee ba u noqosho baa laga dalbaya fa intaabu hadday yidhahdaan waa yiri yaan wax leela yeelin allaan u noqonaynaa qofkiina waa dhigaynaa dadweynahaan ka mid noqonaynaa fain taabuu hadday eebba u noqdaan qubilat waa la aqbalaya tawbatuhum eebba u noqodkooda wain adow haddaysa diidaan alla u noqodkii qutilu waa lala dagaalamaya kolka dagaal laga dagaalamo jirto muxuu xisaaban yihi wa qitaaluhum la dagaalami doonana waa jihaadun fii sabiili illah eebba weyne diintiisii koryeelideedii oo lagu jihaaday tacaala eebba korahaye oo faman ruuxa qutila laga dila minhu subtadaa qofkii laga dila fadamuhu dhiiggiisii hadurun duudsi wey wax laiska weydiin maayo waman qutila qofkii laga dila min almuslimiin muslimiinta shuftada la dagaalamaysa qofkii laga dilale fa shahiidun daliilku waa liqowlihi eebaweyne hadalkii tacaalaa korhaye wuu eeba yiri faqaatiluu la dagaalama allatii kooxda tabri gardarsata xataa tafiya ilaa ay u noqoto ilaa amrillah eebaweyne amarkiis intay uga noqoto wey xukunka koobaad kaa wey xukunka labaad waa kana laba waxaa wey man ukhida qofka gacanta lagu dhigo min almuxaaribiin suftadii kamida qubila tawbatuhu qabla tawbatihi man ukhida qofka la qabta min almuxaaribiin shufta kamida qabla towbatihi intuusan eebba u noqon ka hor la qabta uqiima waxaa la ogaya aleyhi korkiisa alxad xaddaa laga ogayaa imaa bilqatli haddii wax dilay in la dilo aw salbi in la daldalo aw qabcilyadayni labada gacmood aw irijlayn labada lugood laga gooyo aw inafyi masaafurin xeebaha lagu qabiyo daliilkii waxaa weye liqowlihi tacaala eebba weyne hadalkiisii baa uu daliila uu yihi inamaa wax kale maahee jazaau aladiina kuwii abaalkood waxaa weye yuxaaribuuna allaha eebba weyne la dagaalamayey wa rasuulahu rasuulka la dagaalamayey oo wayascuuna soconayo dhulka fil ardi dhulka gudihiisa waxay la socdaan fasaadan qasiya la kuwa abaalkoodu waxaa weeye kow an yuqatalu in la dilo in la laayo la warjeefo aw yusallabu in la daldalow doga intii la qutumiyaa lagu musmaarayo aw tuqadaca in la gooyo aydiyahum gacmayaalkoodiiyo wa arjuluhum lugahooda min khilaafin isdabamar aw yunfaw la buriyo min ardulka laga buriyo xeebaha intii la geeyo jasiirad dadku dhextaa lagu xiro yaa halkaa alukabta rootiga dad bayaar welimaakina waa u daliil uu facala uu sameeyey rasuulullah eebbaweyne rasuulkii sala allahu calayhi wasalama bilcuraniyiina nimankii qabiil weeye magicii curaniyiin wuxuu ku sameeyey aladiina curana akhaduu qaatay ibila sadaqa geelii sakada ahaa dhacay oo waqataluu dilay raaciyaha ninkii ilaalinayay dilay wafaru ka gadaal cararay haddaba falimaamu ninka talinaya ayaa mukhayarun la doorgeliyey fii idaali haadihi alcuquubaat uquwooyinka aynu soo sheegnay midood dejintooda bihim iyaga oo hadday sudka noqdaan dadka la dagaalamaan imaamka arrimahaa aynu soo sheegnay an yuqataluu layn aw yusalladuu daldal aw tuqadaaca aydiihim waarjuluhum min khilaafin gacmiya lugaha laga guro aw yunfaw min al-ardi lama ama la xiro afartaan imaamka kala dooranaya ahlu cilmiga waxay leeyihiin la kala dooran maayo afarta waa ay kala yihiin oo waxay afarta ku kala baxayaan suftadu maxay sameeyeen ma dad bay laayeen haa hala laayo ma duunyay qaadeen haa gacmaha iyo lugaha laga gor labadiiba ma isku dareen dadna waa laayeen duunyana waa qaadeen qatli iyo sal baa la isku daray waa la kawinayo haddayan dadna dilin duunyana qaadin laakiin aka jubleeyeen waxa lagu xijidka marayo oo kusoo qamaamayo dadkii la xaarinayo dadka markuu yaabo wadnaha qaboobana iska dhaafayo kulkaa ow yufoma ilardi waa la qaburaya gobol faalimaamu ninka talinayo ayaa mukhayari ladoo ramaadiyey fii insaali haadihi alcuquubaat cuquubadaana tana dejinteeda ihim iyaga lagu dejiyo wa yara waxay la tahay bacdu ahli ilcilmi aqoon yahanada qaarkood waxay la tahay annahum shuftadii yuqtaluuna in la laynaayo idaa qataluu hadday wax dilaan watuqda in la goynaayo aydihim gacmayaalkooda waajurhum lugahooda min khilaafin isdabaman idaa akhaduu amwaalan hadday xoola dhacenayo wax dilin wayunfawna waa la eryaya aw yusjanuuna waa la qabiraya idaa lam yusiibuu daman haddayan dad dilin walaa maalan xoola ayaan dhicin xataa yatuubuu ilaa ay buga soo noodaan laba idaa taabuu hadday shuftadii towbad keenaan qabla an yuqdara intaan la awoodin calayhim korkooda qur-aankii baa shardiyey ila aladiina taabuu min qabli an taqdiruu calayhim intaan gacanta lagu dhigin hadday towbad keenaan laakiin gacanta marka lagu dhiga kadib towbadooda looma baahna nacnacbu idaa taabuu hadday towbad keenaan qabla an yuqdara intaan la awoodin calayhim korkooda bian tarakuu waa inay ka tagaan alxiraaba dagaalkii bay ka tageen min anfusihim iyagay naftooda la qunaatay wasallimuu arwaaxahum kolkaasay dhiibeen naftoodii lisuldaani ninka talinaya u dhiibeen kolkaa kadib saqata canhum xaggooda waxaa ka dhacaya xaqullah eebba weyn xaqiisii tacaala korahaye wa baqiya waxaa haraya caleyhim korkooda xuquuqulcibaad xoolaha hadday qaadeen amay dad dileen waxay gaajseen waa toobu uga dhici maayo laakiin xaggii eebba toobu uga dhacaya oo fa yuxaakamuuna waa la maxkamadaynayaa fidima ay dhiigay daadiyeen iyo walamwaali xoolahay dhaceen fayadmanuuna waa gudayaan alamwaala xoolahay dhaceen bay dib u gudayaan wayuqaaduuna waa la qisaasayaa fil arwaaxi naftay dileenna waa loo dilayaa ilaa an tuqbala in la aqbala maahe minhum xaggooda adiyatu magballaga aqbala maahe aw yucfaa in la afiyaba maahe canhum xaggooda mid kullu daalika arrinkaa dhammaantii jaa-isu waa banaan yahay liqowlihi tacaalaa eebba weyne hadalkiiba u daliila u eebba yiri ila aladiina kuwii maayo taabuu ka noqday gabga min qabli an taqdiruu calayhim intaydaan korkooda awoodin faclamuu ogaada ana allaha eebba weyne kafuurun alla u dhaafid badan bihim raxiimun bihim iyo walaa maanica manci ma jira min an yadiya inuu ka magbixiyo canhum xaggooda alimaamu imaamka inuu magtii ka bixiyo aw yaqram inuu ka gudo culum xaggooda ma akhadu imaamka ama wuu ka bixin karaa ama wuu ka gudayaa aw yaqrama inuu ka gudo culum xaggooda ma akhaduu waxay qaateen min amwaalin xoolaa in lam takun haddayan ahaanin biaydihim gacmayaalkooda walaa fii xawsatihim jeebkooda iyo meelay wax geystaan haddaan wax maala aalin alkaa maadadiisa hal baynu uga fara almaadatu saadisa maadadii lixaad waxay ku saabsan tahay fii ahlilbaqyi kuwa fallaagadii kuwii hore shuftaynu ku sheegnay magacooda muxaaribiin baa la yihi kuwa kan ahlulbaqyi fallaagaa la yihi fallaaga waa kuwa inayna xukunkii ka soo horjeedaan dadweynaha dankama ay leh waxna uma dirsadaan dowladday la dagaalamayo kuwa dowladda la dagaalamayo ahlulbaqyi baa lagu yihahdaa carabiga afka soomaalka fallagaa lagu yeelo kuwa maxaa laga yeelayaa almaadatu saadisa maadadii lixaad fii ahli lbagyi fallaagada dadkeedii gudaheeday umaadata tacriifuhum horta hore tilmaantooda ahlulbagyi waxaa la yidhaha hum uljamaacatu koox wey daatu shawkati ciidan isku duwan leh waalquwati xoog leh takhruju baxday can ilimaami ninka talinayay ayay ka baxday waxay la baxeen bita'wiilin fasir saa'ixin soconayo macquulin mid la kasa oo waxay leeyihiin ninkaan talinaya nin fiican maaha dhaliil iyo ceebuu leeyahay daliishiisa iyo ceebihiisana aayadaan iyo xadiidka anaa u daliila kolkaa falaagow takhruju baxda can ilimaami imaamkii bay ka baxeen bita'wiilin bay ku baxeen saa'iqin wadmaayo macquulin la kaso ka an yadunuu waa inay maleeyaanba kufra alimaam imaankii inuu gaalyahay u maleeyeen aw amase xayfahu xayfalimaam imaamkii exdiisii ayay maleeyeen wa dulmihi imaamka inuu gardarraysanayo dadka maagaayo fayatacasabu markaasay isgunteen oo xisaabad iyo quwo samaysteen wayarfudu kolkaasay laad ku qaadeen daacatahu warkiis inay yeelaan wayakhrujuuna waa baxeen canhu cani ilimaam ninkii talinayay ka baxeenoo duurkay galeen maxaa laga yeelayaa kolka axkaamuhum fallaagada xukubyaalkeeda ka waxawy an yunaasilahum inuu akhyaar diro alimaamu imaamka waa inuu nimanka akhyaaru diro aadiyo wayatasil imaamka inuu la xiriiro bihim fallaagadii fayasalu fayusalu waxaa la weydiinayaa fallaagadii hamaa wixii ay yanqumuuna kaadeen inuu imaamka war ninkan talinaya maxaad ka qoonsateen baa la ohanaya sayus'aluun waxaa fallaagadii la weydiinaya amaa wixii baa wax laga weydiinayaa ee yanqumuuna kahdeena minhu min alimaan waxaa kaloo la weydiinaya wa an asbaabi khuruujihim bixitaankan ay fallaagoobeen sababkii keenay waa macay aanuhu canilimaami ninkii talina ay ka fallaagoobeen fa idaa dakaruu hadday sheegaan fallaagadii madlamatan gardaro lahum iyaga la gardaraysay aw likayrihim iyaga lamaba gartay raysane dad kalu imaamku haleeyay yidhaahdeen hadday sheegaan azaalahaa waxaa zuuliya gardaradii alimaamu oo imaamka isagiiyo keyrkood wuxuu dulmay buu dulmigii ka daynayaa wain iddacow hadday sheegtaan shubhatan mina shubahi ka mida oo yidhahdaan waxaan duulay imaamku sidaa inuu yahay kashafaha shubhadii alimaamu baa fayda lahum iyagu u faydayaa saa malaysaan mehe war kuwaasaasuu leeyahay wabayana imaamkiibaa caddeeya wajha alxaqi xaqa foolkiisii min haafsubadi yuu caddeeya wadakara lahum imaamka iyaga shutada wuxuu sheega hallaagadii daliilahu daliilkiisii fiiha fi shubha shubhada wuxuu ka qaba ayuu sheegaya fain fa-uu hadday soo noqdaan ila alxaqi ay u soo noqdaan qubirad waa la aqbalaya fayaatuhum noqoshada ay soo noqdeen baa la aqbalaya dadkaa lagu daraya wain abow hadday diidaan qutiluu waa loola dagaalamaya wujuuban waajibnima loola dagaalamaya min kaafati lmuslimiin muslimiinta wadartood xaggeed baa lagala dagaalamaya daliilkuna waa liqowlihi tacaala eebbaweyne hadalkiisii uu yihi wain daa'ifataani hadday laba kooxoodo min almu'miniin dadka eebba rumeeyey ka mida iqtataluu hadday dagaalamaan faaslixuu wanaajiya baynahumaa dhexdooda ee fa in baqan hadday gardarsato ixdaahumaa labada koox midood cala alukhraa tii kale korkeeda faqaatiluu la dagaalama allatii kooxda tabqii gardarsata xataa tafiya ilaa ay noqoto ilaa amrillah eeba weyne amarkiisii u noqoto xukunka koobaad ee fallaagada waaka midka labaad laa yembaqii mahaboona qitaaluhum fallaaga lala dagaalamo mimaa shay lagula dagaalamo min shanihi arrimihiisu ay ka mid yihiin an yubiidahum iyagina dabargooyow wixii waa muslim gadooday sidii lagu maslici karo lagu soo naqi karaa la yeelaya laakiin marka horeba goobtay degan yihiin gaas inta lagu bilbiyo kanoonin lagu qarxiyo badabida laga dhiga maya awal madagaan saas la yeeli ma haboona laa yembagii ma haboona kitaaluhum la dagaalamidooda bimaa wax lagula dagaalamo min shaanihi xaalkiisa uu ka mid yahay an yuriidahum iyaga inuu halaaga kalqasyu in la burburiyo fi daa'iraati dayurada lagu burburiyo aw ilmadaafici matacyaa lagu burburiyo almudamirati wax laagaysa wa inamaa wax kale maahe yuqaataluuna fallaagadii waa lala dagaalamaya bimaa alaabbaa lagula dagaalamaya yagsir shawkatuhum kulankooda jebiya kulankooda jebiya wayurqimuhum iyaga ku sanduleeya calaa tasliimi isdhiibid wax isdhiibid ku sanduleeya awooddoodana burburiya baa lagu samaynaya maxaa koox yaroo meel hawda ku jirto oon tiro lahayn xoogaa biyaha haddii lagu tayro waa haftoomay biyahan gantaalka dheer samada haddii lagaga rursayo ama sunta dadka kaga ilmaysa ama xoogaa qiiqa iyagoo adadaha aan ah la qabanayo dhulka faraha lalaclaca marka intaas la yeelo oo awooddoodana la jebiyo lagu sanduleeyo soo noqo baa lagula dagaalamayaa marka horeba dhulka lala goyn maayo wainamaa wax kale maaha yuqaataluuna waa lala dagaalamaya bimaa hubbaa lagula dagaalamaya yagsir jabiya shawkatuhum quwadooda wayurqimuhum iyagii sanduleeya calaa tasliimi isdhiibid ku sanduleeya faqadoo keliyata saddex laa yajuusu ma banaana qatlu daraarihim daradaanu samayn jirna waa garanaysa marka reerihu is aryanayaan waa caruurtii haweenka waa reehba loo laayjiri kolka kuwan fallaagoobe duurka galay ilmahoodii la taaban maayo liqowlihi tacaala walaa tasiru waasiratun wisra ukhraa oo maxaa ilmihi iyo haweenka iyo caruurta ay dembi ku leeyihiin diinla-aanta dhacday arag ah. laa yajuusu ma banaana qatlu daraarihim fallaagadii ilmahoodii in la laayaa ma banaana walaa nisaauhum haweenka ay ka fallaagoobeen in la laayaa ma banaana walaa musaadaratu amwaalihim hantiday ka tageen in la dhacaana ma banaana caruurtoodii iyo haweenkoodii iyo hantidoodii waa la dhowrayaa loo dhowaan maayo adoogiin baa xumaaday waxba iyaga loo yeeli maayo adooga dembigiisa lagu qaadaya iyagana dembi la aantoodaa lagu dhaqaya afar laa yajuusu ma banaana alijhaazu israacin calaa jariixihim fallaagadii xabadaa lagu gangamay kuwa dhaawaca la qabtay la israaci maayo kolka iyagoo dhaawaca la qabtay isbitaalkaa la geynayo waa la daweynayo dadkaa lagu daraya laakiin waa shifto xun xabad bawjaha jabisay halla israaciya lamale laa yajuusu ma banaana alijhaazu israacin calaa jariixihim dhaawacooda korkiisa in la israaciyo kamaa laa yajuusu suusan u banaanayn qatlu asiirihim kooda la qafalay la dili maayo nabad lagu qabtay walaa qatlu mudbirin ka dhabar jeediye la dili maayo haaribin ayaa wax kadib inuu kamida fallaagadii mid kamida ah carooday dhabarka laga toogan maayo intuba liqowli caliyin cali hadalkiisii waa u daliila radiya allaahu canhu ilaa cali xaggiisii raalliha ah ka noqda yowma aljamaal maalin laysku baayu fitigaan lagu magacaabay caaisha fuushay maalintaabaa cali wuxuu la hadlayay raggiisii wuxuu yihi laa yuqtalana yaan la dilin mudbiruun mid carara yaan la dilin walaa yujaad yaan laysraacin calaa jariixin dhaawacna yaan laisraaciyn mid dhaawac yaan la israaciyn oon dhunta loogu shubin waman akhlaqa baabahu qofka albaabkiisa xirto gurigiisa ku dhunta wahuwa aamin kaa waa la nabadgelina waa la dayna shan ida intahat ilxarbu dagaalkii hadduu dhamaado fallaagada loola dagaalamayey sida fallaagadii loola dagaalamayey waa dagaalkii dhamaaday wuxuu ku dhamaaday iyagii baa la jebiyo maqabtoo laga raayay markaasi cabaar bay sufto ahaayeen dadkan toban sano yay duur ku jireen tobankaa sano waxaad alayseen keena lama tawbad keena laleeyi ida intahaati alxarbu dagaalkii hadduu dhammaado ow anhadamu fallaagadii jabaan falaa yuqaadu la qisaasi maayo minhum fallaagada xaggooda walaa yutaalabuuna lana weydiin maayo bishayin wax la weydiin maayo siwa tawba eebba u noqosho aanan ahayn iyo warujuuci laabasho ilalxaqi loo soo laabto daliilkuna waa liqowlihi tacaala eebba weyne hadalkii waa u daliila fain fa-ad hadday fallaagadii noqoto fa aslixuu wanaajiya baynahuma iyaga iyo dadkii kale isgaleen dhexdooda bilcadli garsoon wa aqsituu cadli fara ogaada ina allaha eebba weyne yuxibu wuxuu jecel yahay dadka cadligiiyo garta sorow tambi waxaa la isku baraarujinayaa marka hadday laba kooxood oo muslimiinta a ah diriraan maxaa lagu diriraya ama xoolo ama dhul ama gambal ama talo laba daalimiin labaduba daalimiin maxaa yeelay iyadoon dhiig la daadinin dhaqanna la kala qaadin dhulkana la kharibin dadkana aan la balaayeynin baabaashaan lagu xallin karaa w maabaashaan lagu xalliy